بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الجملة الرابعة جملada أفراad التفsيiriyaة waa جumlada تafsiiriyada ah jumlooyinka waxaan ku soo dhex jirnay إعraabka maxal aan ku lahayn saddexaan soo qaadanay midda afaraad waa jumlada tafsiiriyada ah wa tusamaa waxaa kaloo lagu magacaaba almufasira wاlmufasiratu mufasirada alatii laa maxala laha min alicraab mufasiradaasu icraab maxal aan ku lahayn hiya iyadu waxay tahay alkaashifatu lixaqiiqati maa shay xaqiiqadiisa midda daaha ka rogtaa telii ayadu mufasiradu hiya isaga ay la xidhiirto wuxuu leeyahay jumlada mufasirada ahoo icraab maxal aan ku lahayn waa jumlada daaha ka rogta shayga ka horeeya xaqiiqadiisa jumladaani marka waa taalin waxa ka horeeya oo xaqiiqadiisa lafaydaana waa matluwun shayga ka horeeya xaqiiqadiisay daaha ka rogeen min mufradin oo murakab ama mufradaada murakab ha walaysad cumdatan mana aha cumdo jumlada mufasirada cumdo ma noqon karto markasta waa fadlo waaye kharaja biqowlihi waxaa ku baxay lixaqiiqati maa teelihi waxaa ku baxay silatu lmowsuul mowsuulka siladiisa fa innahaa siladaas wa in kaanat kaashifatan inkastoo ay tahay mid diifayde wa muwaddixatan mid i cadayne lilmowsuuli mowsuulka daahay ka roge lianna almawsuula yatacarafu bisilati mawsuulku wuxuu ku macrifoobaa silada silada la'aanteedna mawsuulku hee mafhuum ah lama fahmo saas daraaddeed kama uu maarmo silada waana la bineeyey oo maxaa loo bineeyey shabahuliftiqaara ku jira oo muxuu u baahan yahay yaftaqiru ila sila ilan ayadaa daha ka roge laakinnaha laa tuwaddixu xaqiiqatahu laakiin xaqiiqadiisa caddayn mayso bal yacni daatadiisa caddayn mayso oo si toosa u faahfaahin maydo bal tushiiru ilayhi maa idiin qoran mise ilayhaa bal tushiiru ilayha xaqiiqadaas ayay ishaare bixaali min axwaalihaa xaalad xaaladaheeda ka mid ah ilaan markii la yidhaahdo alladii qaama marka la yidhaahdo qiyaamkan waa xaal xaaladihiisa ka mid ah ladigan xaal xaaladihiisa ka mida ah waaye ila inuu fadhiistaa dhici karto alladii jalasa waa xaal haddana xaaladihiisa ka mid ah alladii dahaba waa xaal xaaladihiisa ka mid ah laakiin xaqiiqadiisa aan doorsoomin ma cadayhayo ma caddayhaydo silada wa kharaja waxaa ku baxay walaysat cumdatan aljumlaة اlmukhbaru biha jumlada khabarka u noqota can damiiri sha'ni damiiru sha'niga damiiru sha'ni hadduu mubtada noqdo waxaa khabarka u noqonaa sow jumlo ma aha jumladaas khabarka noqone oo jumlada suqradaa ah waa jumlo kaashifa lixaqiiqati maa taliihi ilan damiiru shaniga xaqiiqadiisay caddayne laakiin ayadu markuu cumday noqotay saas daraaddeed jumlo tafsiiriya lama dhihi karo almukhbaru biha oo khabarka ayadu u noqotay can damiiri shani kamaa saya'ti sida imaan doonta walow qaala hadduu dhihi lahaa wahiya alfadlatu uu dhihi lahaa kamaa qaala fi lmuqni sida muqniga uu ku yidhi oo qawaacidulciraabka asalkiisa ah ilaan qawaacidulciraab waa kitaab laga soo gaabiyey muqni ibni hishaam markii uu qeexaayey jumlada tafsiiryada wuxuu yidhaahday wahiya alfadlatu alkaashifatu lixaqiiqati maa teliihi alkaashifa lixaqiiqati maa taliihi haddana muxuu yidhaahday alkaashifa lixaqiiqati maa taliihi walaysat cumdatan hadda nafyi uu isticmaalay soo ma aha walaysat cumdatan buu yidhaahday laakiin muqniga muxuu isticmaalay ihbaat alfadla markuu wuxuu leeyay inuu ihbaatka isticmaalaa fiicneed meeshuu ka isticmaalay nafyiga walow qaala hadduu dhihi lahaa musanifku wahiya alfadlatu kamaa qaala fi lmuqni sida muqnigu uu ku yidhi lakaana awlaa qowlkaas ayaa wuxuu ahaan lahaa midka owlaysan oo mudnaanta leh liأnna alfusuula alcadamiyata maxaa yeelay fusuusha cadamiga ah mahjuuratun fi lxuduudi xuduudda dhexdeeda waa laga hijrooday yacni waa hayru mustacmal lama isticmaalo xuduud waa jamcu xaddin wa huwa aلtacriif shayga marka la tacriifinaa tacriifkiisa waxaa la yidhaahdaa alxaddu xuduud baana lagu jamciyaa shayga marka aad tacriifinayna waa inaad isticmaasho jinsi asaga iyo kayrkiis bay soo hoosgelayaan marka hore haddana aad isticmaasho fasli asaga kayrkiisa uga saare marka xadku waa inuu yahay jaamic maanicna waa inuu yahay haddii la rabo in la tacriifiyo alinsaan waxaa leedahay huwa alxayawaanu waa jinsigii haddaba xayawaan markaa leedahay shaygan mucarafka ah oo la tacriifina iyo kayrkiis baa isla soo gelayaan soo ma aha ilaan xayawaan waa noole wixii nool oo dhanaa soo hoosgelaa faraskiyaa soo hoosgelaa insaankiyaa soo hoosgelaa dameerkiyaa soo hoosgelaa maskiyaa soo hoosgelaa shimbiriyaa soo hoosgelaa jinsi baad isticmaashay kadibna waa inaad fasli isticmaasho oo aad tidhaahdo annaaطiq naatiqna waa fasli oo macnaheedu uu yahay yacni waa xayawaan mufakir ah naatiq marka aad tidhi fasligaas yaa ku baxay noolihii kale shimbirihii iyo dameerihii iyo usuuddii iyo waxaasoo dhan aa ku baxay xayawaan waa yahay laakiin naatiq ma aha haddaba naatiqaas waa inaad isticmaasho fasligaas isbaadka waa inaa isticmaasho haddii laakiin aad tidhaahdo huwa alxayawaan alladii laysa bidii qawaa'im arbac waa noole afar lugood aan lahayn walaa bidii shacarin kafiif tin fara badan oo korkiisa saaranna ma leh haddii aad tidhaahdo adoo raba inaad ku saarto tusaale ahaan libaaxii iyo wixii dhogorta lahaa iyo wixii afarta lugood ku socday adoo raba inaad ku saarto fasligaasi waa fasli cadami ah oo laga wada waa fasli nafyi aad u isticmaashay fasliga nafyiga u isticmaashayna xadka lama rabo in loo isticmaalo waxaa la rabaa inaad isticmaasho maxay fusuusha ihbaatiga ah si kale haddii loo dhigo fasliga iijaabiga ah la raba in la isticmaalo ee fasli salbi ah in la isticmaalo lama rabo hadda muxuu yidhi haddaba alkaashifatu lixaqiiqati maa taliihi walaysat cumdatan walaysat cumdatan marka uu leeyahay wuxuu rabaa inuu ku saaro ilan waa fasliya jumladii khabarka u noqonaysa damiiru sha'niga laakiin fasligaas nafyiga uu isticmaalay waxaa ka fiicnayd inuu isticmaalo ihbaatu uu yidhaahdo wahiya alfadlatu jumladaas khabarka u noqonee damiiru sha'nigana waa ku bixi lahayd fasligiisuna intiqaad waa ka nabadgeli lahaa sababtoo ah wuxuu isticmaalay markaas faslihe iijaabi ah meesha hadda uu ka isticmaalay nafyiga uma maala kadibna wuxuu tusaale uu u bixiyey biarbacati amhila afar tusaale alأwal miثaalka hore yaxtamilu الtafsiira wاlbadel tafsiirna waa ixtimaalaa badelna waa ixtimaalaa naxwu hal haadaa ay maa haadaa kan ma aha ilaa basharun basharkaasoo milukum idinkoo kale a maahayn oo min qowlihi ka ahaaday waasaruu الnajwa aladiina dalamuu hal haada ilaa basharu milukum wa asaruu waxay qarsadeen annajwaa faqdii iyo koodkii iyo shoorkii ayay qarsadeen meelaan dadku u jeedin bay ay ku shooreen aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey ayaa najwahaas siraystay alladiina marka waxaa laga beddelaa waawdaas ayaa laga beddelaa haddii laakiin lagu socdo luqatu akaluuni اlbaraakiis haddii lagu socdo waawdaas xarafaa ka dhige aladiinana faacilaa ka dhige oo maxay siraysteen haddaba hal haadaa ay maa haadaa kan ma ahaanin ilaa basharun basharkaasoo midlukum idinkoo kale a ma ahanin fa jumlaة اlistifhaami الsuuri istifhaamka suuriga ah jumladiisa wa hiya waxayna tahay jumladaasi hal haada ilaa basharun midlukume mufasiratun linnajwa najwahaas ayay fasireen falaa maxalla laa min alcarab ciraab maxalkuma waa jumla mufasiro ah najwaha iyo shoorka ay siraysteen muxuu ahaa hal haada ilaa basharun midlukum idan hal haada ilaa basharun midlukum waa jumla mufasira laa maxalla laha min alcraab maxaa loo leeyahy waa istifhaam suuri ah xagga suuraddu istifhaam ka yahay laakiin xagga xaqiiqada waa nafyi hal haada ay maa haadaa kan ma ahan ilaa basharu milukum falaa maxala laha waannajwa ismun litanaaji kooditaanka iyo shoorka ayuu ismu yahay tanaajigii alkhafiyi ee qarsoonaa tanaajigaas khafiga ah ayaa najwa la yidhaahdaa wa hal hunaa linafyi halna meeshaan nafyi bay u ahaatay hal ay maa haada bimacnaa maa walidaalika dakhalat ilaa bacda saa daraaddeed ilaaba ayada kadibkeed gashay ilaan waxa aan soo marnay istinaha mufaraqa laga maarmaan inuu yahay in loo isticmaalo hee nafyi soo ma ahayn maa jaa'anii ilaa zaydun waxaa laga maarmaan haddaba in nafyi loo isticmaalo waxaan la ogolay inaad tidhaahdo jaaءanii ilaa zaydun lama ogolayn sax istinaha mar hadduu mufaraq yahay waxaa laga maarmaan inuu nafyi ku jiro oo nafyigi hadda meeshaan aaway haddi hashaan baa bimacnaa maa ah waqiila waxaa la yidhi ina jumlaة الاstifhaami suuri badlu minha ay min الnajwى najwihii bay bedel ka tahay fayakuunu اlmaxalu maxalku wuxuu ahaanaa nasban buu ahaanaa oo maxaa loo nasbina haddaba annajwى soo mafcuulu bihi ma ahayn hal haada ilaa basharu milukumna ayadaasaa marka laga bedelaa wa asaruu waxay israysteen an najwa bay israysteen hal haadaa maa haada ilaa basharun milukum bay siraysteen marka jumladaasi waxay beddel ka noqonay annajwa waa jumlo laga beddelay mufrad binaa'an ayadoo lagu bilaynaya calaa anna maa fiihi macna alqowli wixii qowlka macnihiisa uu ku jiro yacmalu fi ljumali jumlooyinka inuu ka camal falaa haddii bedel aan ka dhigno bedelka waxaa ku camalfala wixii mubdalu minhuga ku camalfala mubdalu minhuga oo annajwa ah yaa ku camalfalay asaru baa ku camalfashay tanna sidoo kale iyadaa ku camalfale haddaba annajwa asaru way ku camalfali kartaa way nasbi kartaa uu leeyahay sababtoo ah macna alqowli duuna xuruufihi baa asara ay wadataa waa nasbi kartaa haddaba mafcuul bihi waa ka dhigan kartaa laakiin jumlooyinka ma nasbi karaan ashyaada macna alqowl wata duuna xuruufi dooda ku jirta haddii warkaas la qabto wuxuu leeyahay waa hee waa nasbi karaan ashyaada marka macna alqowl duuna xuruufi wata waa asaradan oo kale owxa oo kale ashaara oo kale yacmalu fi اljumali jumlooyinka inuu ka wahuwa ra'yu اlkuufiyiin waa sida kuufiyiintu ay qabaaneen wahuwa ibdaalu jumlati min mufrad haddii warkaas la qabto waa jumlo laga bedelay mufrad naxwu waxaa la mid haddaba caraftu zaydan zayd baan kartay abuu man huwa qofka uu aabbaha u yahay zayd baan kartay zaydan waa mafcuulu bihi caraftu zaydan zayd baan kartay abuu man huwa yuu aabba u yahay carafa markaa mafcuulay u tallaawdaa jumladan abuu man huwa oo mubtada iyo khabar ka koobanna waa jumlo bedel ka ah zaydkaas fii maxalli nasbin waa jumlo laga bedelay mufrad wuxuu rabaa inuu kuu miihaaliyo jumlo in laga bedeli karo mufrad والثاني miثaalka labaadna ma yaxtamilu tafsiira wاlxaal waa wax ixtimaala tafsiir iyo xaal naxو qowlihi tacaalى masathum اlba'saaءu wالdaraaء abaaro iyo waxaa taabtay iyo cuduro fainahu tafsiirun wuxuu tafsiir u yahay fainahu tafsiiru mahalu aladiina khalow min qablikum aayaddu waxay ahayd am xasibtum an tadkhuluu ljanna ma waxay idinla tahay inaad jannada gelaydiin walammaa ya'tikum ayadoo uusan idiin imaanin mahalu aladiina khalow min qablikum kuwii adinka idinka horreeyey mahalkoodii ayadoo aysan idiin imaanin oo kuwii naga horreeyey maalka u yimid ee annagana na sugaa ah muxuu yahay soo tafsiir uma baahna masatumulba'saa wadarraa arrinkaasaa ku dhacay idinkana arrinkaas waa inuu idinku dhaco haddiiba aa rabtin inaad janno geshiin falaa maxalla lahu addaba masatumulba'saa wadarraa waa jumlo aan icraab maxal ku lahayn wa qiila waxaa la yidhi inna masatumulba'saa wadarraa'u xaalun waxay xaal ka tahay min aladiina khalow aladiinadaasaa laga xaalaynaa qolaa sidaas ihaaday مثل aladiina khalow من قبلكم massathum xaal ay alladiinkaas ay taabatay alba'sa waddaraa xaal ay taabatay calaa taqdiiri qad ayadoo qad loo soo qadaraa oo qad maxaa loogu soo qadaraa jumlada xaaliyada ah ee ficiliyada ah waxa ugu horeeya ficil maadi hadduu noqdo waa in qad ay joogto haddii markaas ay meesha taallana waa sidii raba haddaysan oolana waa in loo soo qadaro wahada ra'yu man ahli اlbasra laakiin kuufiintu waxay leeyiin ma loo baahna aladiina khalow calىa taqdiiri qad qaalow sida waxaa la yidhi abulbaqaa alcukburi qaala fi lmuqni wuxuu uhi walxaalu laa ta'tii xaaladdu ma timaaddo min almudaafi ilayhi mudaaf ilayhi kama timaaddo fii mili haada meeshaan oo kale kama imaan karto ilaan masathum اlba'saa wاdaraa xaggee laga xaalaynaayey aladiin aladiinana waa mudaafun ilayhi soo maaha mudaafu ilayhi haddii saaxibulxaal uu noqona oo wax laga xaalaynaa saddex mid ka mida waa inuu noqdo waa inuu mudaafku ku camal falo ama waa inuu bacd min almudaafi ilayhi uu noqdo ama kalbacdi waa inuu noqdo ibnu maaliga wuxuu dhihi jiray walaa tujiiz xaala min almudaafi lah ilaa ida اqtada almudaafu camalah ow kaana juز'a maa lahu udiifa ow midla jus'ihi falaa taxiifa mudaaf ilahi haddaa wax ka xaalaynaya saddexdaas mid ka mid oo inuu noqdo midka ugu horeeyaan rabnaa oo ah ilaa ida qtada almudaafu camalah waa inuu mudaafku ku camal falo mudaafu ilayhiga wax laga xaalaynaa oo inuu ka camal falo maxaa loola jeedaa inuu ku camal falo waxaa loola jeedaa waa inuu faacil ka dhigto ama waa inuu mafcuul bihi ka dhigto ee lagama wado waa inuu jaro ilaan sidaas haddii loola jeedo shardigan looma baahneen looma baahnaadeen ilaan mudaaf mudaaf ilahi asaa ku camal fala saas maaha waa inuu ku camal falo waxaa loola jeedaa mudaaf mudaaf ilayhi asaga hadde ku camal falee waa inuu faacil ka dhigto ama waa inuu mafcuulu bihi ka dhigto tusaale ahaan cajibtu min darbika zaydun maktuufan haddaan dhaho waxaan la yaabanahay garaaca zayd uu ku garaacay maktuufan xaal aad tahay mid garbaha ka xidhan iyadoo garbaha lagaa xidhay garaaca zayd uu ku garaacay baan la yaabanahay maktuufan waa xaal min alkaaf kaafkee darbika kaafkaasaa laga xaalay soo mudaaf ilayhi ma haddaba say ku suuro gashay mudaafu ilayhi in wax laga xaaleeyo hadda waxay ku suuro gashay kaafkaas mudaafka oo darbiha ku camalfalay oo see uga camal falay hadda waa mafcuul bihigiisii miyaysan saas ahayn min darbika zaydun waa masdarun mudaafun ilaa mafcuulihi waa bannaan tahay haddaba ma fahamteen haddii laakiin intaasu aysan jirin mudaaf mudaafu ilayhigiisana uusan ku camal falin oo faacil uusan ka dhigan ama mafcuulu bihi uusan ka dhigan ee mudaaf mudaaf ilayhi keliya ay yihiin mudaafu ilayhigaas wax lagama xaalay karo wاlxaalu laa taأtii min almudaafi ilayh fii midlah watacaqabahu bacdu اlmutaakhiriin mutaakhiriinta qayb ka mid ah ayaa ibnu hishaam daba dhigtay markuu sidaas yidhaahday oo muxuu yidhi markaas bacdigaas biأnna maala mahalu sifatun waa sifo waa sifo muxuu la jeedaa waa isim faaciloo kale waa sifo mushabbaho kale saasuu ka wadaa ee sifada ulama jeedo nacti kama wado ilaan meeshan hadda nacti kuma ahane sifatun waa sifo fayasixu camaluhu fi اlxaali waxaa ansaxaya xaalka inuu ku camal falo fayasixu camaluhu fi اlxaali xaalka inuu ku camal falo fayajuusu waxaa bannaan majii'u lxaali xaalka inuu ka yimaado mima udiifa huwa ilayh wixii asaga loo idaafeeyey yacni maal wuxuu leeyahay waa isim faacil oo kale isim faacil oo kalena hadduu yahay isim faacilna wuxuu leeyahay xaalku wuu nasbin karaa xaalka ilaan xaalka waxyaabaha nasbiya maxaa ka mid ah xaalku soo mansuub ma aha ficilaa nasbi kara isim faacilaa nasbi kara ism mafcuul baa nasbin kara masdar baa nasbi karaa wuxuu leeyahay haddaba waa sifo xaalka wuu nasbin karaa wixii marka isaga loo idaafeeyey oo ah alladiin in wax laga xaaleeya waa suurageli uu leeyahay yacni marka muxuu rabaa inuu dhaho wuxuu rabaa inuu yidhaahdo alladiinana waa saaxibuulxaal maalna waa caamilulxaal oo caamilulxaal se ku noqday haddee waa isim faacil oo kale tusaale ahaan iyo waa sifo mushabaho wa fiihi nadar tacaaqubkaas marka nadara ku jiro yidhahdeen lianna almuraada bilcamali maxaa yeelay camalka waxaa loola jeedaa camalu alafcaal afcaasha camalkeeda wاlmudaafu ilayhi maalu maalu midka loo idaafeeyey oo maal iya loo idaafeeyey alladiin laysa faacilan faacil uma aha masalka walaa mafcuulan mafcuulna uma aha falaa yasixu an yacmala fi lxaal saas daraaddeed xaalka hee inuu ku camal falo ma ansaxeedo marba haddii uusan faacil iyo mafcuulu bihi kan uusan ka dhigan karin xaalka markaas hee ku camal fali karo mafhuum maaha والثالث kan سدexaad نaxو qowlihi تaعaalى kamaثali aadama khalaqahu min turaab alآية baعda qowlih إna maثla ciisa cinda الlah ciise maثalkiisu ilaahay agtiisa ka maثali aadama aadam maثalkiisa kala waaye nabiy laahi ciisa allah agtiisa aadam buu kala mid yahay oo xaggee kala mid yahay haddaba khalaqahu ilaahay aadam wuu abuuray min turaabin aabbihii hooyala'aan buu abuuray fajumlaةu khalaqahu min turaabin tafsiiru limaala wuxuu tafsiir u yahay maalka falaa maxala lahumna lacraab maxalkuma laha maalkee laakiin inna maala ciisa cinda allaahi ka mahali aadama laba mahal baan haysanaa waxa uu tafsiirinaa khalaqahu min turaab ma mahalka hore amase mahalka dambe waa midka dambe khalaqahu min turaabin waa mahalu aadam aadam mahalkiisa muxuu ahaa khalaqahu min turaab ciisena markaas nebiyullaahi aadamkaas oo dhoobada laga abuuray buu la mid yahay aabbihi hoyalaanaya waraabicu kan afraadna maa yaxtamilu tafsiira wاlistinaaf miaalka afraad waa wax ixtimaala tafsiir iyo istinaaf naxو qowlihi tacaalى tu'minuuna biاllaahi warasuulihi bacda qowlihi tacaalى hal adullukum ma idin tusaa calىa tijaaratin ganacsi tunjiikum idinka badbaadisa min cadaabin aliim fajumlaةu tu'minuuna wamaa cudifa calayhaana mufasiraة waxay fasireen lلtijaara falaa maxala laha min alacraab hal adullukum calىa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tijaaradaas marka tafsiiray u baahan tahay tu'minuuna biاllaahi warasuulihi ilى aakhirihi aliimaanu biاllaah wاliimaanu birasuulihi wاljihaadu fii sabiilihi waa tijaarada cadaabka xanuunka badan idinka badbaadina wa qiila waxaa la yidhi hiya musta'nafatun isti'naafan bayaaniyan tu'minuunadan iyo waxa ka dambeeya waa jumlo musta'nafa ah laakiin istinaafkeedu hee bayaani uu yahay kaannahum qaaluu waxay ka dhiganta inay yidhahdeen kayfa nafcalu markii la yidhi hal adullukum calىa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim inay su-aal soo jeedeenay ka dhiganta oo yidhaahdeen maxaan samaynaa ganacsigaasi muxuu yahay qaala lahum marka wuxuu ku yidhi markaas tu'minuuna iyo wixii ka dambeeya wa huwa khabarun tu'minuunadaani waa khabar wa macnaahu طalab waa khabar laakiin amar buu ka dhigan yahay haddaba walmacnaa macnuuna wuxuu yahay aaminuu buu ka dhigan yahay tu'minuuna hadda waa khabar waa rumayhaydiin laakiin haddana wuxuu ka dhigan yahay طalab xaqiiqadiisu waa طalab oo ah aaminuu bidaliili qiraa'ati bni mascuud waxaana u deliil ah cabdullaahi ibni mascuud inuu akhriyey aaminuu billaahi inuu akhriyey meesha qiraa'adeennu ay tahay tu'minuuna billaahi warasuulihi asagu wuxuu akhriyey aaminuu billaahi warasuulih wamajii'i yakfir biاljasmi waxaana u daliil ah in tu'minuunadaani xagga macnaha dalab ay ka tahay waxaa kaloo u deliil ah yakfir imaanshaheeda biاljasmi fii jawaabihi jawaabkiisay ku timid ilaan ficilka mudaaric marka la jasminaa waa inuu ka horreeyo طalab soo ma ahayn qul tacaalow atlu oo kale waa inuu طalab ka horreeyo haddaba ficilkii mudaaric hadduu jasmisan yahay طalabka ka horreeya aaway tu'minuuna ilaan xagga daahirka طalab kama ahane xagga daahirka طalab yuusan ka ahaanin laakiin xaqiiqadiisu waa inuu طalab yahay yani calىa xaddi qowlihim wuxuuna la mid yahay qowlkii carabtu ay dhaheen ittaqa allaha mru'un facala khayran yuhab calayh yuhab calayhi marka waa ficil mudaaric oo jawaab ah waana majzuum dalabka ka horeeya aawey ittaqa allaha ileen daahirku waa inuu yahay ficil maadi ah ficil maadi ahna dalab maahna waa khabar waxaa leeyahay haddaba ay liyattaqi llaaha mru'un nin rabbi ka dhowrsado walyafcal ha sameeyo khayran khayr ha sameeyo yuhab waa la abaalmarinaa wacala alawali kan hore haddii la qabto oo ah tu'minuuna inay tafsiir u tahay tijaarada wahuwa an yakuuna tu'minuuna tafsiiran litijaarati huwa ee yakfir biاljasmi haddii la akhriyo jawaabu اlistifhaam istifhaamku jawaabu yahay marka yakfir waa jasmisan tahay haddii tu'minuunadan laga dhigo istinaaf bayaani ah waa khabar bimacna alab yakfir marka waxaa lagu jasmiyey maxay tu'minuunaasa lagu jasmiyey haddii laakiin istinaaf aysan ahayn oo tafsiiryo ay tahay yakfirtan maxaa lagu jasmiyey waxaa ka horreeyuu leeyahay istifhaamka istifhaam ka horreeyaa lagu jasmiye jawaab اlistifhaam wahuwa hal adullukum hal adullukum taas buu wuxuu noqonaa markaa jawaab wastashkalahu zajaaj zajaaj markaa uu istishkaalsaday yani ishkaal buu ka keenay faqaala wuxuu yidhi aljawaabu musababun can الطalab jawaabku wuxuu musabab u yahay طalabka طalabkuna waa sababtii jawaabtuna waa musababkii oo tusaale ahaan ittaqa allaaha mru'un facala khayran yuhab calayhi marka leeyahay ihaabadu waa musababun can الtaqwa wa ficli اlkhayr qofka hadduu taqwo la yimaado ficlulkhayrna uu sameeyo ihaabuu helaa waay macnaheedu kan haddaba ma sidii yaa wuxuuhi waqufraanu dunuubi dunuubta dhaafitaankeeda laa yatasababu can nafsi dilaala dilaalada nafsad ahaanteeda musabab uma noqon karo ilan macnaheedu wuxuu noqonaa qofkii la tuso tijaaro cadaabka ilaahay ka badbaadinaya dembigiisa loo dhaafaa macnahi saasuu noqonaa soo maaha qofkii la tuso dembi dhaafuu hela ma qofkii la tusaa dembi dhaaf hela mase qofkii inta la tuso haddana ku dhaqma ilan dad badan oo la tusay tijaaro ka badbaadida cadaab ilahi oo dembigoodana dhaafay soo ma jiraan limaada لأnnahum اmtahaluu ee wixii la tuso kuma aysan dhaqmin ishkaalkaasaa meesha yaalla bal can الإimaani والجihaad غufraan الذunuub wuxuu musabab u yahay iimaanka jihaadka وأشhaara الmuصنifu muصنifku ilىa jawaabihi ishkaalkaas inuu ka jawaabo wuxuu ku ishaaray biqowlihi wasaxa dalika aljasmu jasmaha ku ansaxay fii jawaabi اlistifhaam istifhaamka jawaabkiisa in lagu jasmeeyo yakfiru ansaxa limaada calىa iqaamati sababi الsabab sababta sababteeda waxaa la istaajiyey sababu sabab waa kay wahuwa dilaalatu calى tijaara muqaama sababi sababka muqaamkiisa la istaajiye wahuwa اlimtihaal addilaalatu waa sabab dilaaladaas haddana waxaa musabab u sii noqonaya imtihaal imtihaalkaas baa marka wuxuu jasminaa yakfirtan qofku haddii uu ku dhaqmo wixii la tusiyo qufraanu dunuubu helaa laakiin imtihaalkii meesha ma yaalle imtihaalkii sababkiisii aa meesha yaalla oo ah addilaala marka dilaaladu waa sabab sababtaasna waxaa ka sii musabab ka sii noqday imtihaalkii imtihaalkaasna marka waxaa musabab u noqonaya yakfirtan mafhuum maaho marka sababtan oo dilaalada ah yakfir yani musabab u noqon maydo sababu sabab bay marka u noqonayaan musabab wallah aclam halkaas ku